ka dheer guriguri ku duway gacangacan sugtiyo gafgaf lagu sixiyo godobgodob dhashiyo talawada guracan gacal kala lumiyo geedgeed ka baxay godingodin ku taal gadowyay isku maran lumiyo geedgeed ka baxay godingodin ku taal gadowya isku maran geelgeel la jira guux guux u baxay gulufguluf ku tegay gigya gig isbedelay garyagarisirtiyey gelingelin ka daran waxba gees harsaday habeen wanaagsan saaxiibayaal waxaad kusoo dhawaataan barnaamijka xog waraysa idaacadda kulmiye ee magaalada muqdisho wiilkaygiiyow hee ii soo tiri isbitaalada magaalada ku yaala soomaali sudaneys kow bes allaahu akbar war meeqaa tabeelaan laamiyada ku arkaayay aabba matayaad rabtaa mise tabeelle tayo allay leh haba u labayn somali sudaneys somali sudanes hosbital s s h brimer wolod waa bangi kula socdoo beesa ku hayee biilasha ku dhiib mar kale habe wanaagsan saaxiibayaal waa habeenimo khamiis ay sii baxayso jimca ayaa soo galayso taariikhdun waxay ku beegan tahay afarta bisha koobaad ee juun ama january aan idhaahdee sanada labada kun afariyo labaatanka qodobada caawa barnaamijka xog waraysa aad ku maqli doontaanna waxaa ka ah in ka badan shan iyo labaatan ruux oo ku dhaawacmay shaqaaqa ka dhacday garoonka stadium muqdisho taas oo ka dhalatay qaar ka taageerayaashii usoo daawasho tegay oo rabshado kiciyey waxaa sidoo kale caawa barnaamijka xog waraysi ku maqli doontaan taliyaha ciidanka xooga dalka oo ku amray taliska ciidanka badda inay u diyaargaroobaan difaaca badda kadib heshiis la sheegay etoobiya inay la gashay maamulka somalilan waxaa sidoo kale barnaamijka xog waraysi ku dhegeysan doontaan xukuumadda soomaaliya waxay war ka soo saartay damaca dowladda itoobiya ay ku dooneyso qeybo ka mida ah badda soomaaliya sidoo kale eh, magaalada garowe waxaa ka socda kulamo ay yeelanayaan mucaaradka puntland iyadoo saacadihii ugu dambeeyena ay ka shirayeen xaaladda doorashada deegaanada puntland qodobadaas iyo qodobadii kale nugu soo korro intaa barnaamijkeenu ku guda jirna ayaad maqli doontaan xubintii kalamaaniya sidoo kale qeyb ka ah barnaamijkeenna gabagabadana waxa aad ku maqli doontaan salaad cabdulla cumar ayaa farsamaynaya waxaan ahay siciid cabdiraxmaan cali oo mar kale iyo xog galabta ciyaar maa dhacday waa la yaaba wallaahi waa la yaabay war ma macayaarihii gobolada la soo celiyey adeer kuwaas ma soo dhawaana waa kuwii maamul goboleedyada oo goormaa muqdisho lagu daray maamul goboleedyada warba ma haysid ayadaa cayaaraha martigelisay oo marka la dheelaya ma waxay ka mid tahay maamul goboleedyada markay dhab iyo waxqaybsi joogtana ma waxaa la leeyahay ma jirto adeer dhabta iyo dheesha kala saar war cayaarta dheesha ka dhaafa gebigebi ka dheer guriguri ku dumay gacangacan sugtiyo gafgaf lagu sixiyo godobgodob dhashiyo talawada guracan gacal kala lumiyo geedgeed ka baxay godingodin ku taal gadowya isku maran waa hagaag saaxiibayaal mar kulan wacan oo wanaagsan ayaad leenahay haddii aynu ku bilownana dad lagu qiyaaso ku dhowaad soddon ruux ayaa dhaawacyo ay kasoo gaareen kadib shaqaqa maanta ka dhacday stadium muqdisho oo sidoo kale loo garan ogyahay tuulada ciyaaraha halkaas oo ciyaar adag ay ku dhex maraysay xulalka sboortiska ah ee hirshabeelle iyo gobolka banaadir qaar ka mid ah a gobolka banaadir ee usoo taabashatiga halkaas ayaa shaqaaqa ka kiciyay garoonka waxaana ku dhaawacmay dad fara badan oo iskugu jira haween iyo dhalinyaro iyo weliba caruur aada u daayar oo daawasho u soo aada garoonka sidoo kale waxa ay taageerayaashu ay garoonka dhexdiisa ay kusoo tuurayeen caagado biyo ay ku jiraan iyo dhagxaan iyadoo sidoo kalena cayaartii ay ka socan weysay khasaaraha dhaawacyada ayaa aada u tiro badan inkastoo la sheegay inay dhimasho ay ka dhalatay shaqaaqadan haddana ilaa iyo hadda war rasmi ah oo ku aadan in ay dadku geeriyoodeen shaqaaqadan lama hayo sidoo kalena kama aysan hadlin xiriirka kubadda cagta soomaaliya iyo wasaaradda dhalinyaraha waa dhalinyarada iyo sboortiska waxaa arrinkan lagu tilmaamay fadeexad weyn oo tan iyo markii ay bilowdeen tartanka maamul goboleedyada oo soo wajahda xiriirka iyo weliba wasaaradda sboortiska taasoo ku aadan in taageerayaal aada u fara badan la iskugu keeno hal goob ayna khasaarihii ugu xoogganaa ay halkaasi ka geystaan mas-uuliyiin qeyb ka ahaa daawashada ciyaartan soo aaday ayaa sidoo kale ay waxyeele ay gaareen inkastoo aan ilaa iyo hadda la hubin cid eh, waxyeele ay kasoo gaartay iyadoo ay taageerayaashu ay sidoo kale dadkii ku sugnaa garoonka qeybta v i b da loo yaqaano ay dhagxaan ku hogiyeen halkaas oo qeyb u ka ah dadka ku sugnaa taliyaha ciidanka booliiska gobolka banaadir wariyaheena cabdirashiid ibraahim cali ayaan wax ka weydiiyey xaalka sida uu ahaa galabta iyo rabshadii halkaasi ka dhacday si guud khasaarihii ka dhashay waa mahadsan tahay saciid dhammaan dhegeystayaashana aad baan u salaamayaa Eh, saciid markaynu eegno tartanka xiisaha badan ee maamul goboleedyada iyo waliba gobolka banaadir waa tartanka aad loo jecel yahay waana tartanka eh, inta badan shacabka soomaaliyeed ay sugayaan sanad markii la eego ama laba sano kadib ay sugaan waana tartanka ugu xiisaha badan dhammaan soomaaliya eh, waxaa la ciyaaray kulankii xiisaha badnaa ee suugayay hirshabeelle iyo waliba gobolka banaadir waxaanu ognahay gobolka banaadir kulankii ugu dambeeyey inay hal gool ay kaga badiyeen xulka maamulka koonfur galbeed soomaaliya ciyaaryahanka loo magacaabo qaadid goolkaasi badiyay kadibna goolkaasi ay ku badiyeen kulankaana wuxuu ahaa kulan xulka maamulka gobolka banaadir ay doonayeen inay lix dhibcood ay hantiyaan sidoo kaletana xulka maamulka koonfur galbeed soomaaliya waxay doonayeen inay markaasi dabca ay hanti nin oo aad aad u khatar badnaa ayaa kala watay hirshabelle ama ilaa idinkaanba kala wataa hirshabelle iyo weliba eh, maamulka eh, gobolka banaadir eh, dadir amin dada oo ah markaynu eegno coachka ama tababaraha xulka gobolka banaadir sidoo kale tababaraha maamulka hirshabelle ninka lagu magacaabo cabaas haddii usoo laabano shaqaaqooyin badan ayaa ka dhacday todobaatan daqiiqa ciyaarta markii maraysay ayaa ciyaarta la waxa eh, dabcan la arkayay taageerayaasha eh, gobolka banaadir oo dabcan eh, shaqaaqo markaasi ku sameeyey garoonka kadibna halkaasi gebi tartanka loo joojiyey cabsina waxaa laga qabay in taageerayaasha iyo weliba ciidanka ay isku dhacaan gobolka banaadir gaar ahaan markaynu eegno daadiyaaweyne muqdisho shaqaaqada in ay dhacday ka dambeeyey markaynu eegno waxaynu ognahay in taageerayaasha ee gobolka banaadir intooda badan ay rajeynayeen in kulankaasi ay guul gaaraan laakiin dhibaatada ugu weyn waxay ahayd ciyaarta markii ay socotay in mid ka mid ah ciyaartooyda xulka maamulka gobolka banaadir ay isku dhaceen tababaraha xulka maamulka hirshabelle ninka lagu magacaabo maxal cabaas sidaasi ayay isku dagaaleen sidoo kaleetana halkaasi dagaal ayaa ka dhacay oo maxal cabaas hataa ciyaarta laga saaray redkaar la siiyey sidoo kaleetana ciyaaryahaanka u eh, ciyaara maamulka gobolka banaadir isagana oo dabcan ridkaar ayaa la siiyey sidoo kaleetana ku-xigeenka xataa isaga xataa waxaweya shaqaaqadu ku jiray marka eh, dhibaatada waxaa leeyahay dagaalkaasi markuu dhacay sidoo kaleetana ridkaar ay qaateen maamulka eh, airaada ciyaartooyda gobolka banaadir waxaan leeyahay taageerayaashooda u adkeysan waayeen maadaama ay doonayaan sanadka inay meel fiican ka gaaraan tartanka maamul goboleedyada weliba gobolka banaadir markaad eegtana Eh, ciyaartu marka hore eh, aad iyo aad uxiiso badnayd laakiin mar weliba eh, ciyaartu waxay ahayd ciyaar aad iyo aad u adkeed taageerayaasha gobolka banaadirna rajadoodii ugu weyn waxay ahayd inay markaasi guul gaaraan laakiin marka markii ritaarka la siiyey ay dabcan ciyaartu ay xamaasad ka dhigeen laakiin waxay ka dhigeen in marka ay dhagaxaan ay ku tuuraan markaynu eegno gudaha garoonka stadio stadium muqdisho ee magaalada muqdisho dhaawacyada ka dhashay imisey gaarayaan marka cabdirashiidow garoonka inta laga qaaday ee dadka ku dhaawacmay iyo dadka ku waxyeelobaba eh, markaynu eegno dhawa eh, way jiraan eh, dhaawacyo soo gaaray dadka garoonka kusugnaa gaar ahaan taageerayaasha gobolka banaadir markaynu eegno taageerayaasha hirshabelle dhinacay dhanka midig ay ahaayeen halka dhanka bidixay markaasi joogeen kuwa gobolka banaadir inta badan taageerayaasha hirshabeelle waa kuwo qanacsana ciyaarta ila sababtay tahay hirshabeelle eh, kubadooda way wanaagsaneed oo ma ahayn kuwa markaas dabcan ciyaartooyda oo shaqaaqa iyaga ma sameynin oo ma aysan bilaabin eh, iyagu xaaladooda way u degneed laakiin eh, kuwa gobolka banaadir ayaa inta badan dhankooda ayay shaqaaqada ku badneed markanu eegno dad badan ayaa waxyeelo kasoo gaartay dhaawac dabcan ay dhaawacmeen in ka badan labaatan ilaa soddon ayay kor u dhaafaya dadka halkaasi dhaawaca kasoo gaaray Eh, marka inta badan laakiin eh, ciidanka booliiska ee kusugnaa eh, gudaha xarunta isadi muqdisho ee magaalada muqdisho inta badan way xakameeyeen hataa waxaa la arkayay ciidanka hataa iyagoo dabcan hataa kuwa waxay kamid ahay kuwa la qaaday oo ambalaasta la geeyey oo la saaray oo inta badan iyaga hataa dhaawac ayaa soo gaaray maadaama taageerayaasha kuwa kuwa gobolka banaadir dhagaxyay ku tuuriyeen garoonka ciidamada iyo shacabka isku dhacmiya aada iyo aad marka waxaa la arkayay eh, haween markaasi dabcan dhagxaan iyo eh, ku dhacay sidoo kaleetana eh, kuwo kaleeto oo dabcan iyago xataa naftrikooda xaalad kaleeto dabcan dhanka caafimaad daraa marka way jirtay waxyaabaha ugu badan waxaa kamid ah in askarta lagu amray inay markaasi dabcan ay sun markaa markaynu eegno taageerayaasha lagu xaliyo in markaasi dabcan la buufiyo waana markii dambe oo taageerayaasha xataa ay xaaladooda si kale noqotay marka ciyaarta markay toddobaatan daqiiq markii la joojiye kadib xaaladu abaar ayaa dabcan laisku haystay oo garoonka oo taageerayaasha gobolka banaadir inta badan dhagaxaan ay ku tuuriyeen garoonka eh, stadio muqdisho dhimasho ayaa markaa la sheegayay inay ka dhalatay shaqaqadii maanta dhimasho maxaa la ogyahay ma ilaa iyo hadda lama xaqiijin ayay leeyihiin eh, ilaa hadda ilaa hadda eh, waxaa leeyahay weli xiriirka kubadda cagta soomaaliya maysan ka hadlin arrintan laakiin waxaa leeyahay waa macquul laakiin weli ilaa hadda toos ma jirto wax dhimashaa eh, waa gartay marka dadka waxaa saameyn ku yeeshaa la leeyahay suntii ay booliiska adeegsanayeen ay dadka ka idmaysiisa aad i marka way jirtay iyadana inta badan waa saameynta ugu badan oo gabdhaha dhalinyaradaha eh, sidoo kaleeto wiilasha dhalinyarada halkaasi waxyeelo ay kasoo gaartay inta badan laakiin waa lala tacaalaya xaaladooda Eh, laakiin markii ugu dambeysay eh, ciyaartu waa la hakiyey oo taageerayaasha gobolka banaadir iyo weliba kuwa kale ee eh, xaaladooda waxay ahayd ku markaasi dabcan la dejiyey laakiin markaynu eegno ciyaartan waxay ahayd ciyaar la sugaayey oo aada aad uxiisa badneyd marka wanaagna laakiin ilaa iyo hadda xiriir kubadda cagta ayaa war doonaysa inay dhawaan ay kasoo saarto arrintan kollay ilaa iyo hadda lama oga haddii la ganaaxi doono gobolka banaadir gaar ahaan taageerayaashooda sidoo kaleetana Eh, hadii xataa hirshabeel la siin doono eh, saddexda dhibcood eh, maadaama iyagu taageerayaasha gobolka banaadir badan cusada ay sameeyeen mas-uuliyad ayaa qaaday wixii halkaasi ka dhacay ma waxaa qaadaya laamaha amaanka sida booliska mise waxaa qaadaya wasaaradda iyo xiriirka sicid waa mahadsan tahay waxaan leeyahay dhibaatada ugu weyn waxay ka timid dhanka iyo weliba shacabka waxa leeyahay booliska ayaa laga rabay inay markaa dabcan arrintaasi ay xooga saaraan waxaan ognahay in dhowaan eh, eh, wasaaradda ciyaaraha ay dhawaan ay soo saareen war qoraal ah kulligii in ciidamada amaanka aan loogu talagal inay qoryo markaas ku sitaan eh, gudaha garoonka ee magaalada muqdisho ama garoonka tuulada ciyaaraha ee magaalada muqdisho inta badan waxaan leeyahay arintan oo dabcan cabsi badan ayaa laga qabay in arrintaasi dhacdo laakiin waxaa leeyahay eh, halkaasi booliska aada iday ugu yaraayeen maadaama inta badan booliska aysan ku sugneen eh, garoonka gaar ahaan taageerayaasha labada dhinacba aysan ku badneen ugu yaraan leeyahay saddex iyo afar iyo shan iyo laakiin waaa leey waxaa laga reeba ugu yaraan konton ilaa boqol inay ay booliska ku dhex jiraan xiligaas oo kale shaqaaqada markay dhaceysay eh, garoonka gaar ahaan qeybta taageerayaasha dad loo soo qabta ma jiraan oo laamaha amnigu ay u qabteen shaqaaqadaas aada iyo aad waxaa inta badan la arkayay oo dabcan ciidamada booliiska ee garoonka kusugnaa ugu yaraan waxaa leeyahay eh, labaatan meeye ilaa iyo eh, soddon meeye oo dhalinyaraha oo arintaas sameynayay ay gacanta kusoo dhigan eh, waxaana dabcan la saaray oo gaarigii oo dabcan shabaqa siday oo dabcan shabaqlaha loola dhaho ayaa inta badan dhalinyarada lagu aruurinayay ciidamadu aada iyo aad ay u dadaaleen boqolkii boqol xataa markaynu eegno taliyaha garoonka ku magacaaban isaga xataa inta badan wuxuu amrayay in inta badan ay taageerayaasha loo isticmaalin qoriga marsaasta rasaasta eh, taa ay mamnuuc ka tahay laakiin inta badan eh, wixii shaqaaqo sameynaya la qabto sidoo kaleetana eh, la geeyo xabsiga marka inta badan wala dad badan oo dhalinyara ayaa loo soo qabtay maamulka gobolka banaadir ciyaartooydiisa maxay la kulmi karaan ganaaxyo ah oo ku aadan ciyaartan markaynu eegno ciyaarta ama adduunka markaynu eegno ciyaaraha adduunka hadii kooxda ay sameyso shaqaaqo ama ciyaaryahaanada ay sameeyaan kooxda inta badan waxaa leeyahay hadii ay yani ay amri waayaan ama inta badan ay ka waayaan ciyaartooyda way ganaaxa yihiin oo inta badan waa la ganaaxaa sidoo kaleetana adduunka taageerayaasha waa laga ganaaxaa oo hadii taageero lagu qabto isagoo shaqaaqo sameynaya debi ahaanba waxa leeyahay ninka waxaa mamnuuc ka ahaan doona inuu garoonka uu ka maqnaado sidoo kaleeto arinta red kaarka ama kaarka casaanka ah ee la siiyey macalin cabaas iyo weliba macalin kuwa kale isku dagaalay garoonka dhexdiisa sidoo kaleetana markaynu eegno ciyaaryahaanka gobolka banaadir ciyaaryahanka ah, hasaa isaga la siiyey waxaa leeyahay hataa uma qalmo in saddex kulan uu maqnaado oo waxaa u qalma leeyahay ciyaaryahankaasi in dabcan gebi ahaanba tartanka laga mamnuuco markaynu eegno waxyaaba badan ayaa jira oo kubada cagta waxaynu aaminsannahay in kubada cagta ay tahay waxyaabo markaasi dabcan eh, kala dambeyna marka waynu arki doonaa eh, hadii ay eh, wasaaradu ay arrintaa war qoraal ay kasoo saari doonaan ama dhawaan ay ka hadli doonaan laakiin inka badan waxaa leeyahay halkaa waxa leeyahay taageerayaasha iyo weliba markaynu eegno labada macalimiinta maadaama daadir amiin daadha maqnaa laakiin macalin cabaas iyo isku halkaa garoonka isku farasaareen waxaa leeyahy ganaaxay wadhici doonaan waxaa wariyeyna cabdirashiid ibraahim cali oo ka mid ah dadkii ku sugnaa garoonka stadium muqdisho oo maanta shaqaaqa ay ka dhacday iyadoo ciyaar u dhexaysay hirshabeelle iyo gobolka banaadir la hakiyey kadib shaqaaqadaas oo sii xoogeysatay booliiska iyo dadkii shacabka ah ee usoo daawasho tegay ama qeyb kamid a taageerayaashii gobolka banaadirna ay isku dhacoodii uu sababay in cayaarta hakad la geliyo iyadoo toddobaatan daqiiqo marayso geedgeed ka baxay godingodin ku taal gadowyay isku maran geedgeed ka baxay godingodin ku taal gadowya isku maran geelgeel la jira guux u baxay gulufguluf ku tegay gigya gig isbedelay garya garisixi gelingelin ka dar garyagaris hirtiyey gelingelin ka daran waa hagaag saaxiibayaal xog horeysa ayaad maqlaysaan idaacadda kulmiye muqdishona waa idinkaga imaanaya markan haddii aynu eegno mucaaradka puntland ayaa soo dhoweeyey gudoonka cusub ee baarlamaanka puntland uu yeeshay waxaana sidoo kaleeto ay sheegeen in loo baahan yahay in si nabdoon ay ku dhacdo doorashada puntland iyadoo xildhibaanadana ay kula taliyeen in ay doortaan hogaamiye puntland u horseedi karaa wax ka duwan shantii sane ee lasoo dhaafay wixii nidaamkii wakhtigiisa ku dhammaado uu qabtay waxaa markaa mucaaradku ay sheegeen in loo baahan yahay in wadajir looga saaro puntland xaaladda wakhtigan ay ku jirto ra-iisul wasaarihii hore soomaaliya cabdiwiili cali waa cabdiwiili maxamed cali gaas ayaa ka mid ah eh, musharaxiinta mucaaradka ah ee caawa shirka jaraa'id ku qabtay magaalada garowe abshir huruuse ayaa sidoo kale kamid ah wasiirkii hore ee arrimaha dibadda ee dowladda federaalk ee soomaaliya iyo wuxuu ku saabsanaa odayaasha iga horreeyay ayaa yidhi waa hambalyayn loo hambalyaynayo baarlamaanka cusub waa hambalyo loo hambalyaynayo guddoonka cusub ee baarlamaanku ay doorteen waa dardaaran loo jeedinayo eh, baarlamaanka in waddanka wuxuu daaranaa iyo wuxuu ku saabsanaa odayaasha iga horreeyay ayaa yidhi waa hambalyayn loo hambalyeynayo baarlamaanka cusub waa hambalyo loo hambalyeynayo guddoonka cusub ee baarlamaanku ay doorteen waa dardaaran loo jeedinayo eh, baarlamaanka in waddankan xaaladda uu ku jiro way u jeedaan eh, xaalad aad u cakiran xaalad dadka eh, yacni kala qoqob iyo kala fogaansho uu ku jiro xaalad marxalad aan puntland weligeed soo marin qaabka hadda ay tahay nabadgelye ahaan siyaasad ahaan iyo dhaqaale ahaanba marka waa fartiin loo dirayo baarlamaanka cusub inay dalka xaaladiisa ay aad dib ugu eegaan u fiirsadaan isbeddelkaa loo baahan yahayna ay runtii ay ku dadaalaan inay dhaliyaan dalku isbeddel buu u baahan yahay waxyaabihii lasoo maray hadda shantii sano lasoo dhaafay oo dil iyo dhac iyo iyo dhibaato ahaa hadda meeshan laguma soo koobi karo lagamana sheekayn karo de waxa weeye waa wakti u baahan iyo iyo dheer u baahan weeye laakiin dardaarankaygu waxaa weeye xildhibaanayaalow damiirkiina la tashada wadalka dib u eega shanta sane soo socota waddanku su u ekaanayo idinka ayaa jihayn kara suubin karana waxaanad ku suubin kartaa inaad doorataan qofkii ku habboonaa ee xasiloonnidaas siyaasadeed iyo nabadgelyo dalka ka dhalin lahaa marka musharixiinta meesha joogaa nin walbaaba oo meeshaan fadhiyaana ee taaganina runtii wuu istaahilaa marka waxaan leeyahay isbeddelkaasi waddanku u baahan yahay ayaa inu kula dardaarmaynaa aad iyo aad wada mahadsantihiin marka ugu horraysa waxaan u hambalyaynayaa guddoonka cusub ee baarlamaankeenna ee maantay la doortay waxaan alla baryayaa in hawsha ballaaran iyo mas-uuliyadda ballaaran ee la saaray ee maanta fuusho ilaahay u fududeeyo waxaa saaran mas-uuliyad ka badan shaqadii caadiga ahayd ee baarlamaanka marka loo ego xaaladda dalka waxaana ilaahay mahaddiisa inay dad badan oo muwaadiniin ah oo dadkii macnaha lahaa ah ay ka kooban yihiin isla mar ahaantaana xil weyn iska saaraya ayna ku weyn tahay nabadda iyo xasiloonida dalku waxaana alla uga baryayaa inuu ka dhigo kuwii ilaahay u soo diray in dalkeennu uu xasilooni iyo nabad joogtaa helo barwaaqada iyo horumarka aynu jecel lahayna gaaro dawlad wanaagsan oo tii aynu u baahnayna ah, iyo isbeddel dhab ah oo lagu diirsado lagaga gudbo lagaga bogsado dhammaan maraaxiishii aynu soo marray inuu noqdo isbeddelkan eh, mid ay horseedaan ee eh, eh, guddoonkeenna maanta waxaa naga go'an inaan ka shaqayno puntland nabada horumarsan xasiloon dadkeeduna nabad iyo walwalla'aan ku noolaado isla mar ahaantaana helo dawladdii ay rabeen oo ah mid baahiyahooda iyo mustaqbalkooda iyo horumarkooda iyo xasiloonnadooda ka shaqaysa marnaba musharaxiintan halkan joogta kama aha inaba ha yaraato wax qayb ah cid allaale iyo ciddii dhibaato iyo xasilooni darro dalka ku wadda waxay ka midaysan yihiin dalkeennu inuu noqdo mid xasiloon oo nabdoon oo inteenna joogtaana aynu ku nabdoonnahay oo aynu ku nabad qabno oo aynu raalli iyo xasilooni aynu ku wada jirro dadkeennuna is-jecel yahay soomaalida kalena ee xasilloonidaa iyo barwaaqadaa ee deganaanshaha ay ugu timaado u soo aado ilaahay idankii waxaan alla ka baryaynaa rabitaanka yaga ah puntland mid ah is-ogol isjecel oo horumarsan dhalashadeeda inuu sabab nooga dhigo ilaahay idankii waxaana filayaa in qof kasta oo reer puntland oo xilkas ah uu taa danaynayo qaybna ka qaadan doono insha allah mar labaad waxaan ugu baaqayaa cid kasta oo reer puntland ah inay ka shaqayso xasilooni badqab iyo marxaladdan hadda la joogo in nabadqab iyo deganaan lagu dhaafo janawari siddeeddeedana dawlad lagu kalsoon yahay macno leh isbeddel dhaba dalkan u horseeda iyo xasilooni inay noo dhalato alle iidankiis musharaxiintu waxay eh, ka faa'iidaysanayaan fursaddan muhiimka oo maanta ay eh, golaha wakiilada puntland baarlamaanka puntland ay ku doorteen guddoonkoodii eh, waxaannu isla garanay haddaan musharaxiin nahay inaan u hambalyayno gudoonka cusub oo aan u rajayno insha allahu inay ilaahay hawshooda u dhib yareeyo mas ay qaadeenna ay si dhaba ah uga soo baxaan wasiir cawad ayaa ugu dambeeyey qaar ka mid ah mucaaradka puntland ayna ahaayeen oo shir jarayd caawa ku qabtay magaalada garawe oo ay kaga hadlayeen kuna soo dhaweynayeen doorashada guddoonka baarlamanka puntland ee la doortay iyagoo dardaaran hawada u mariyay sidoo kale guluf ku tegey gigyagig isbedelay

taliyaha ciidanka xooga dalka ayaa taliska ciidanka badda waxa uu ku amray inay u diyaar garoobaan difaaca badda kadib heshiis la sheegay in itoobiya ay la gashay dhowaan somalilan waxaana heshiiskan ka dhashay in dad fara badan oo soomaaliyeed ay eh, kasoo horjeestaan arrinkaas dowladda federaalk ayaana cambaareysay waxaana etoobiya ku eedeysay in ay kusoo xadgudubtay dhulka soomaaliyeed taliye eh, ibraahim sheekh maxudiin oo la hadlayay qaar kamida ah taliyaha amaba eh, ciidamada badda iyo sidoo kale taliskoodaba waxa uu yidhi eh, baddana cadowga laga hadlaayo ama mid dhow ha noqdo ama mid shisha ha noqdee inay intuba ay u hanqal taagayaan waxaa laydinka rabaa marka inaad u diyaargarowdiin cadowga guduhu waxba nagu qaadan maayo cadow dibadeedna hadde sidoo kale waay isaguna waxba nagu qaadan maayo waxaad ogtihiin ciidanka baddu inaan dhaqdhaqaaq la samayn karin hadduu howlgalo waxaan rabnaa ciidanka baddu inuu dib u bilaabo shaqooyinka uu lahaa waxaa la rabaa inuu mataqaanaa u diyaar garoobo shaqo culus oo hor taalla ciidanka badda waxaan rabnaa ciidanka badda in la kabo inuu dib isu soo kabo inuu shaqadii ama waajibkii loo idmaday inuu qabtaan la rabaa waxaan idinka rabnaa in loo diyaargaroobo waxaan rabnaa ciidanka baddu marka laga hadlo ciidamada meesha ugu muhiimsan waayo waa baddaa weynka badan leh ayaa ilaalo naga rabto baddaas si loo ilaaliyana waa in laga faa'iidaysto xoogaga cusub ee maanta ku soo biiray ciidanka badda wixii taakulayn iyo garab ahna waa laydinla garab taagan yahay laakiin mid ayaan suuragal ahaanayn ciidanka badda halkan jooga in la yidhaah baddana cadowga laga hadlaayo ama mid dhow ha noqdo ama mid shisha ha noqdee inay intuba ay u hanqal taagayaan kaasi wuxuu ahaa taliyaha ciidanka xooga dalka ibraahim sheekh muxudiin oo fariin diyaar diyaargaroobid ah u dirayay taliska ciidanka badda iyo ciidamada badda waxaa dhinaca kale xukuumadda soomaaliya ay war ka soo saartay damaca itoobiya ay ku dooneyso qeybo kamid a ah biyaha soomaaliya iyadoo heshiis ay sheegtay inay la gashay somalilan xukuumadda ayaa dafirtay arrinkaas waxaana warbaahinta u akhriyey warka ka soo baxay xukuumadda afhayeenka xukuumadda farxan maxamed jimcaale golaha wasiirada ee xukuumadda jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya oo maanta kulankoodii toddobaadlaha ah yeeshay oo uu shir guddoominayay ra-iisul wasaaraha xukuumadda mudane xamse cabdi bare ayaa waxa ay ka hadleen xaaladda guud ee dalka dhinaca siyaasadda amniga iyo dhaqaalahaba waxaana si gaar ah golahu uu uga hadlay xadgudubka dowladda etoobiya ee is-afgarad ku-sheegii bishan kowdeedii la sheegay inuu dhex maray dowladda etoobiya iyo maamulka somalilan gobollada waqooyi ee jamhuuriyadda soomaaliya goluhu waxa uu bogaadiyey sida geesinimada leh ee shacabka soomaaliyeed ay uga dhiidhiyeen dal iyo dibadba meel ay joogaanba oo ay uga soo horjeesteen damaca guracan ee dowladda etoobiya isla markaana ay ku muujiyeen shucuurtooda wadaninimo goluhu waxaa sidoo kale uu soo dhaweeyey go-aamada iyo mowqifyada adag ee dowladaha caalamka iyo ururada caalamiga ah ay ka istaageen gardarrada qaawan ee etoobiya ay ku soo qaaday madax banaanida gobonnimada iyo midnimada dhuleed iyo shacab ee jamhuuriyaddeenna federaalk ee soomaaliya dhinaca kale goluhu waxa uu maanta meel mariyey dhowr heshiis oo kale ah heshiiska ku biirista aagga dhaqaalaha bariga africa heshiiska is-afgaradka difaaca ciidamada cirka ee soomaaliya iyo uganda iyo heshiiska qaramada midoobay ee la dagaalanka dembiyada abaabulan ee isaga gudba qaramada farxaan maxamed jimcaale afhayeenka xukuumadda soomaaliya ayuu ahaa oo warbaahinta uga waramayay wixii ay ka wada hadleen golaha wasiirada xukuumadda soomaaliya oo maanta kulankooda u ahaa sxiyo godogodob dhashiyo qalawaada guracan hagaag saaxiibayaal qaybii ugu dambeeyay barnaamijka xog waraysiga dhegaysanaysaan idaacadda kulmiye magaalada muqdishona waa idinka imanaya markana waxaad kusoo dhawaataan xubintii kalama waddani maxay kula tahay xalka soomaaliya afar nusafadaan war adna midnimada soomaaliya waa muqadas adna maxay kula tahay now war annagu horanu goonee aqoonsi baan doonaynaa adna habartayni ninkii aroso adeerkayna leewaaye waradna maxay kula tahay dowlad dhexe oo sal adag oo adna yaa minay xamar xisaab ku jirin waxaan dhihi karaahe adna maxay kula tahay boowe aa federaal inaa adeeray adigana qoondada dumarku waa geedka go'an war bal dadkan eega oo xaggeen loo kala socdaa war maxaad ula yaabaysaa dadku waa kala maane ou duceeyey allay leedahay aryaadaha kalemaanay waxaa hore loo yidhi ninka tuhunsan soomaali baa tabaryarow antada ku siiye war hooy timir laf lafbaa ku jirta warbow war hooy timir lafbaa ku jidha maxaad odhan weyday war waxaa kaloo hore loo yidhi libaaxuba dhirwaa toban kunuu tuluud ka qaadaaye ninkii farayaraan igu tuhumay tana ka hoostaaye walee aniga waa laitix gelin tiirinimadayda war kalemaanay hadda waxaa la ogaaday keliya inaan afka uga adagnahay adinkana war la qabaa xiise ma laha la yidhi hadda horaan isu soo aragnay waar walla weyna etoobiyada garanayseen midda maanta joogta ma aha amxaarayo tirkeebaas arki jirteen laakiin iminka orama oo niman irar oo abagaadhe ka sii ah oo ehelaba madax ka ah warwaaqlow abagaadha abagaadhahaaga ma aqaane badda ha isku gadan meel xuna biilku kaa galay now hardee aqoonsi baan ku bedelanay aryaadhaha kalemaanay horta anigu waxaan la yaabanahay walaalaha waqooyi waa isyaqaana soomaalida dadka kalena waa tagaan mugga aqoonsigay etoobiya ka rabaanu xoow yahay dee waaba sheegaysaane maana ixtiraaftaan urbow hadday ku aqoonsan waayaanin balad iyo beriba maagaratid badlay ka hadlayaanin war bashiiro laftirkaadan ka sokayna waa go'noo soo wadee adiguna yaad u gacangelin doontaa war madaxweynaha somalilan muuse biixiyo etoobiya ka soo laabtay wuxuu yidhi heshiiska waa ka naqdhay miyuu yidhi war sheekeeyow hadambaagan muuse waa ka naqdhay ma yaqaani haddaba waa kaftamahayeysta jiamuu yidhi now wuxuun barakibay ahayn wadad falanaatihiin anugu waxaas idiima sheegine muuse wuxuu yidhi anugu mujaahidiintiis somalilanaan ka mid ahay inta nool iyo inta dhimatay inta joogtan matala xaniyahoodii baanan ku hadlayaa cid aan baryaynana male dadka qaylinaya oo aan awoodda lahayna dhegaysan mayno walaweyne mujaahidkii uu hadlay ma iska aamustaan warwarka hayga dhexgelinina madaxweyne muuse isagoo weli sii hadlaya wuxuu yidhi badda annagu waa kirayneye ma iibin annagaana hadda iskaleo cid aanu doo fariisanayna ama aan kala tashanayna ma leh labada wadan baanan ka dhex aragnay heshiiska naw waa kaa qalankii socdaye dowlada soma somalilan maxaa lagu diidan yahay dadkeedu hadduu tashaday maxaa loo daba socdaa warwaqlab hadday dekedihii gateen dalkiina xalaashayaan sidee lagu daynayaa waar bashiirow ka joog waar hooy ka joog ka joog qarankan ka joog waxbaa jira ee ka joog jid baa uu baxee ka joog dhawaaqlo warhee ma hayside adduunkii oo la yidhi itobiyana waa falantahaa la yidhi iyo midowga yuruba xataa yaaboo waxay dhaheen war itoobiyay waxaanu dhaqan maahine xurriyadda soomaaliya ha ku xadgudbe hadda badhna saas ku heli maysida cagta dhig muga waxaan ku dhihi lahay lugtaa jeeni dhaaftaa way jabtaaye ma og tahay war cabdulla waxaadan u daalinba waxaa hore loo yidhi durduro madaxiisa lama dhaafo walbow bisla waxaa kaloo la yidhi durduro geel ba ku jabay damaacina waa xun yahay dalkuna waa lama horaan dadkuna waa lama horaan arya bashiiro waxaad ka tagtay waydnaan daareemine dadka kii dhergow daran dilaaliyo ilaaliyo dibu socodna waysaga war idinka laftiinaan dhegihiin iyo afkiinnu ismaqale waxaa ka tagteen markii maadaalaha ducqaba dugsiiyaha doodii goolaha sare maqaardii dambaa jira haye waaqlow somalilan makacaan baa ka urtay oh, haddababa maxaad u leebata saraakiishii kacaanka madax ka ahe guddideenna talisa go'aankii ay keenaan haddaan garabka lala qaban on lala giraangirin guulaystayaalow heedha golaha towradii sare intay gaari karayaan miyaa laga qaadaya war somalilan go'aankeeda ciday kala tashanaysaa ma jirto war kalemaanay arrintu soomaaliya itoobiyaanay joogtahay eh. idinkoon soomaaliya iyo somalilan ku meeraysan eh. beesha caalamka waa hadashay war diyaaradda etoobia airlines eh. oo ruuxoo soomaaliyaoo raaci laheed baa joojisaa la yidhi warwariy cumartiijiro raadiyo kulmiye ka tirsan aaba ka mid a ah dadka diiday inay raacaan war madaxda soomaalida kenya iyo xildhibaanadooda iyo aqoon waxay dhaheen waa xadgudub tilaabada etoobiya madaxweynaha kenyana waxay ku amreen mowqifkiisa inuu caddeeyo dee somalilankiiyo safaarad baa u joogta war waa falantiina warka hanaga dhexgelinine beesha caalamka dhammaanteed waa ka hadla arinta soomaaliya iyo itoobiya midowga yurub waa cambaareeye maraykanku digniinow siiya itoobiya midowga afrika waxay dhaheen sharciga aan ku dhisana ayay kasoo horjeedaa tilaabada itoobiya qaaday gobol soomaaliya ka midana itoobiya heshiis lama geli karto jaamacadda carabtuna waxay dhaheen waa xadgudub bareera ururka islaamkuna waxay dhaheen xadgudubka intaa laag sharci qabaa ma jiro haddii cabdiraxmaan cabsh shakuurna wuxuu yidhi xarunta midowga afrika waa in adisababa laga raro sababtoo ah itoobiya shuruucda ay ku dhisnayd ku tumanayso sidaa darteed saldhig uma naga karta midowga afrika war sheekayow haddaadba ka dartay cabdiraxmaan ma wuxuu ka mid yahay beesha caalamka allaahu akbar yaa baarlamaanka soomaaliyooba ka mid yaha maadigaa moog waa yahay baarlamaankuma beesha caalamka war cabdiraxmaan waa rawl oo dhiingaha soomaaliya oo hadda cabdiraxmaan mufaysal caruwaraabihiinna warwaaqol cabdiraxmaan cabdi kurbadii lagu eedayn jiray waa beelwede beri buuna ka noqday waana badbaadaye hadda muuse mixmaa badda ka qabataaniin idinku afriga iyo etoobiya eh. arxanama dhex yaalle eh. ninkii aamino joog orgorgortawramaa ka ducayse eh. laftinagaa dhulkinagaa cirkinagaa badinagaa aryaadhaha samigay cabdullana waa ka warramayo wuxuu yidhi ow adduunyaadan afarta gees maxaa dadku abuurtay eed adduunyaadan afarta gees maxaa dadku abuurtay eed war kalamaana cabdulla ma ducayne ma orama jacaylaad amiin ugu leedihiin waar oramo waa tole balbiicab warbowa kalamaana etoobiya iyo abagaadha muusa ku wanaadheene hadda doorashada buntland baa horraanteeda maanta garawa ka bilaabatay war ma qof io coday ahayd inaad dib u doorataan ma ku qanacdeen aryaadhaha deni xafladow isku soo sharaxay wasiirkiisa arrimaha gudaha juxa waxa uu ka yidhi federaalka nin iska celi kara deniyaa ka jira daninahe wuxuuba yidhi nin idindifaaci kara wax u dhiibta xasan iyo federaalkiisana anigaa ku filanuu yidhi hadda buntland inay doorato mugaxaa lagu diidaa owkaadi madaxweynaha buntland ma waxaa loo doortaa inuu federaalka isku khataaro mise inuu dadkiisa wax u qabto waraawad qaybsiga buntland ee qalbiga aan dastuurka ku qornayn ma qabaa in madaxweyne laba jeeroo isku xigta la doorto war madaxweyne deni arrintan hore waadl wuxuu yidhi buntland waa ka gudubtay in kursi ay ku wareejiso beel kale war kale maan anigu waxaas odhandiin ma sheegin buntland arrimaheeda waa ku waradhaanin waa dhexara dhaaniine maanta haddee doorashadii baarlamaanka la qabtay waxaana guddoomiye loo doortay cabdirasaaq axmed siciid ku-xigeenka koowaadna waxaa loo doortay maxamed baari shire ku-xigeenka labaadna waxaa loo doortay maxamed maxamuud awoowe war bashiiroo adiga laftirkaagaan warhayne guddoomiyaha la doortay waa deniyoo barta taagan waana guddoomiyihii guddiga doorashooyinka qof iyo codkaa ah madaxweyne deni aryadhaha guddoomiyaha cusub ee baarlamaanka buntland wareegii koobaadoo ku soo baxay dadkuna waxayba leeyihiin dee nina wareegga la maadmadgelaayo oo hadda tusaale guddoomiyaha idinkugu filan mugga waxaan maqli jira nin dooraan doortaa xow dadka see loogu daalihaa dooraan doortaa xow dhahdeen loogu daalihaa warnimayo qorabtu waxaad tidhaahdaa idaha kale tilbuduuno istacya tilcuyuun marka hadda xalayaa laysmaraa la leeyahay war waxay kaloo carabtu tidhaahdaa kalaamaleil maa yamshi war waxaa kaloo carabtu tiraa qarsoodina eh. ha noo naqato waa la kala qaraabtaa uraa kale carabtu tidhaahdaa eh. man dalaba alculaa sahra layaali war soomaaliduba waxay ku mahmanaa ninkiisa hadaas ciidibi dhalay war musharaxiintii mucaaradka puntland oo soo jilcay markii awood loo sheegtay eh. waa u hambalyeeyeen gudoomiyaha cusub ee la doortay weli warkooda wuxuu u ekaa noo cadaalafalo ha naga hiilin war hadda mucaaradka hambalyadooda armay tahay dan baa noo run sheegtaye farxadu nuguma duugnayn waar walloweynay kuwii lahaa maalinta doorashada guriga dani baannu tegaynaa xaggay qabteen warwaaqda warmaayay sida muradiyaana waxay ka mid dadkii u tartamayey xooga baarlamaankawarwawaasadiyaamadadabutartamahaya maxamuud diyaano b s f tow xukumaa war calaa kulli xaal buntland ninkii soo baxaba waxay maraysaa xaaladeedu waa kala guurki waa kala guurki waa kala guurki aryaa waxaad ka tagta waxaa gablamakii gaabiye diib u soo gurtee geediga ka haraa naw wardani haddii la doorto xamsa ma u hambalyaynaya warbo wardani haddii la doorto mar labaad wuxuu hore u waaya hadda waa ka qanacayaae kudayow puntland ku dayo siday dowladeedu tahay xubintaasi kalamaan waxay u dambeeyeen barnaamijkeena xog horeys oad kala socoteen idaacadda kulmiye magaalada muqdisho barnaamijka waxaa farsamaynaytu hawada ku jiray salaad cabdulla cumar intaan barnaamijka midlacayna ku kulmi doona saaxiibayaal nabadgelyo

shardi kuma xidhno waa shay nagu qaaliye nabaddu shardi kuma xidhno waa qaaliye dagaalka shirka ku nahay dagaalka shirka ku